imaamu النasaaئي calayh raxmat اllah أkhbaranaa haaruun bn cabdillahi alxamaal waahiqa qaala xadaثanaa macli bn ciisa waahiqaة dabt qaala xadaثanaa mucaawiy bn صaalix alxamsi saduuq lahu awhaam can xabiib bn عن حبيب بن عبayd الكلاacي الحمسي wa ثقة عن جuبير نفyر wa ثقة جليل الحضرمي weyaaن qال وuu hi جuبير samictu waxaan ka maqlay cawfa min malik alashjaci radia allahu taala anu arda saxaabiga ayaan ka maqlay yaquul isagoo leh samictu waxaan ka maqlay rasul ayaan ka maqlay sala allahu alay waslm yusalii isagoo ku tukaday calaa meyitin meyd ku tukani fasamictu waxaan ka maqlay fii ducaahi ducadiisa wa huwa nabiganana sal l slm yaquul uu leeyahay allaahuma allahi ikfir lahu udhaaf dhaaf warxam u naxariiso wacaafihi iska cafi wacfu canhu cafi waakrim karaamay nusulahu martiqaadkiisa karaamay wawasic rabbiyo waasici mudkhalahu makaana gelitaankiisa waqsilhu ku dhaq bilmaa'i biyi wahalji iyo barafi walberadi dhadan weyaan wanaqihi rabbi ka nadiif min alkhaaaya gafafka kamaa naqayt sidaad u nadiifisa ahawba marada alabyada ee cad min adanasi wasakda waabdilu rabbi ugu bedel daaran waabdilu ugu bedel daaran daar oo khayran ka khayr badan min daarihi daartiisii gurigiisii waahlan reer oo khayran ka khayr badan min ahlihi ahalkiisa ka khayr badan iyo wazawjan xaas oo khayran ka khayr badan min zawjihi xaaskiisa waadkilhu rabi waxaad gelisay aljannata janno geli wanajihi ka badbaadi min annaar naar ka badbaadi aw amaba qaala wuxuu yihi nabigeena sal slm waacidhu ka badbaadi min cadaabi اlqabri qabriga cadaabkiisa ducadaas ayaan ka maqli nabigeena sala allahu alayhi waali waslm oo ku ducayni mayna ku tukani saas ayuu leeyahay weeyaan xadiidku sagaal boqol iyo han iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala imam abarna sayd ibn nasr marsi wa iqatun qaala ambana cbdulahi mubaarak waa imaamka qaala xadaana shucba waa imaamka kale can camr ibn aljamali weeyaan waa iqa qaala wuxuu samictu waxaan ka maqlay camr bnu maymuun alawdi iqat mukhadrabun caabid xadiikiisoo ka warramay can cabdilaahi bn rubayicata cabdullaahi ibn rubayicata weeyaan rubayicata asulami waa saxaabi nimadiisaa laisku hayaa ma saxaabi ma saxaabi ma ahan abu xaatim wuu diiday alxaafid amaba eh, ninka la yihah ibn xibbaanna waa iqa ayuu yihi wa kaana wuxuu ahaaday min asxaabi rasul lah ka mid ah sal l slm alimaam abu dawuud marka wuxuu qabaa inuu saxaabada nabigeena ka ah eh, alimaam anasa cafwan inuu saxaabada nabigeena ka ah iyuu qabaa wa kaana wuxuu ahaaday min asxaabi rasul lah ka mid ah ninka la yihah cabdullaahi ibnu rubayicata asulami can cubayd ibnu khaalid asulami ayuu ka wariyey ana rasul rasulka sal slam rasuulkeenna akhaa wuxuu walaalay bayna rajulayn laba ayuu walaaleeyey faqutila axaduma midkood ayaa la dilay wamaata alaakharu kii kalna uu dhintay bacda gadaashi ayuu dhintay muddo kadib fasallaynaa caleyh waan ku tukannay faqaala nabiyu nabigeenna wuxuu yidhi sal sl maa qultu maxaad tidhaahdeen markii aad u ducaynayseen ducadii maxaad ku sheegteen qaala waxay idhan dacuwnaa lahu waan u ducaynay oo waxaan dhahnay allahuma alla ikfir lahu dhaaf allaahuma alla irxamu u naxariiso allaahuma alla alxiqu haleeshii oo ka dabagey bisaaxibihi saaxibkiisa booska aad gaaray isna booskaas geey ayaa nidhi fa qaala nabiyu nabigan wuxuu yihi sala allahu calayhi waali wasalam fa ayna aaway salaatuhu salaadiisa bacda salaatihi salaadiisu dukan jiray markuu ninkan dhintay kadib salaaddiisii xaggay martay wa ayna camaluhu bacda camalihi camalkiisa kale oo kala duwnaa oo soon lahaa oo zaka lahaa oo xaj lahaa oo jihaad lahaa oo khayr badan lahaa oo adkaar lahaa oo duco lahaa oo qur-aan akhrin lahayd aawe khayrka asaga ahaa iyo camalka asaga ahaa famaa baynahumaa inta dhexdooda labadaa nin ahaatay kamaa bayna aلsamaaءi wاlardi arlada aan joogna iyo samada intuu dhexayso intaas in la eg ay isu jiraan darajaadkooda saas ayuu nabigeenna cadeeyey salى اllahu عalayhi waaalihi wasalam qaala camr ibn maymuun wuxuu yidhi acjabanii waxaa aad ii cajabiyey oon ku farxay liأnnahu asnada ilaya liأnnahu raawigii asnada ilaya nabigeena iigu xiriiriyey sala allahu calayhi waaalihi wasalam yani wuxuu la jeedaa ay rawaa lii ama ruwiya lii mutasila marfuuca ila اnabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalam camar ibnuayn waxaa laga yaaba marka hore isaga oonan marfuuc ahayn mutasil ila nebi ahayn inuu haystay ama mawquuf ahaa ama si kale ahaa laakiin hadda maadaama nabiga loogu xidhiiriy aad buu ugu farxay xadiidkan marka waxaa weeyaan khayrukum man aala cumuruhu waxasuna amaluhu qofka haddii cumrigiisa u dheeraado ilaahayna subxaana wa tacaala camalku wanaajiyo waxaan inaba caadihayn oo heli sooma labada nin oo walaalaha ahaa isku cibaadada ahaa nabigan wuxuu sheegay samada iyo arlada inuu udhexeeyo muxuuha ajarka dhexeeyo intaana ay tahay muddada uu ka dambeeyey uu cibaadaysanayay ayuu rabbigan subxaana wa tacaala wanaag badan ka siinayaa marka ilahay waxaan ka baryayna subxana wa tacala cumar barakaysan inuuna siiyo xadid kun sagaal boqol iyo lix iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas abarna ismaciil mascuud aljaxdari waahiqa qaala xadaثana yaziid wahu bn zurayc waahiqatu tabt qaala xadaثana hishaam ibn abi cabdillaahi addastawaai weeya waahiqatu tabtun rumiya biاlqadr can yaxya ibn abi kaiirin waahiqatu habtun mursil wamudlis aw yursil wayudlis can abi ibraahim alanصaari alashhali almadani waa maqbuul can abihi abi wuxuu ka wariyey aabihiina waxaa weeyaan waa صaxaabi laakiin magacii lama yaqaano aaabi wya anahu صaxaabigaas radia الlahu taala an arda wuxuu ka maqlay annabiya nabigan ayuu ka maqlay sal slm yqul isagoo le fi الsalaati salin calى اlmeyiti fi salaati dukasha cala lmeyit lagu dukana nabiga isagoo muxuu ahaa dhihi ayuu ku maqlay ayuu ka maqlay isagoo dhihi waa ducadiya allaahuma ala ikfir u dhaaf lixayina ka anaga nool dembigiisa dhaaf wamayitinaa kaanaga dhintayna dembigiisa dhaaf washaahidinaa kaanaga jooga dembigiisa dhaaf waqaa'ibinaa kaanaga maqan dembigiisana rabbiyow dhaaf wadakarinaa labkanagana dembigiisa dhaaf iyo iwauntanaa dhediganagana dembigiisa dhaaf ama dembigooda wasakiirinaa kaanaga yar dembigiisa dhaaf iyo wakabiirinaa kaanaga weyn dembigiisa dhaaf nabigan ku ducaynaya aan arkay oon maqlay ayuu leeyahay radia allahu tacala anhu ardaah ninka la yidhaahdo abi ibraahim alansaari abihi <clears throat> marka ducadaas waa duco nabigeena ka sugan sala allahu alay waslm saxaabiga magaciisa inaan la aqoonina jahaalat الصaxaabiyi laa tadur saxaabiga in aan la aqoonin magaciisa haba yaraatay wax dhibaato xadiidku ukeensan lama arka lianna kulahum cuduul dhammaantood waa wada caadiliin ilaahay baa muxuu aha taskiyey subxaanaه wa tacaala <clears throat> xadيid kun sagaal boqol iyo todoba iyo sideetanaad waa xadيid صaxiixa qaala imam abarna alhaytm ibn yuusuf الslmi waثiqa qaala xadaثna ibrahim wahuwa ibn sacd الzuhri waثiqaة xuja qaala xadaثna abi aabihiis waa sacd ibn ibrahim ibn cabdiraحman bn cawf waثiqaة faadil caabid qaala xadaثna abi can طalxa ibn cabdillaahi bni cawf waثiqaة mqdir faqiih qaala wuxuu yihi طalxa sallaytu waxaan tukaday khalfa ibna cabaas ayaan ku tukaday ibna cabaas gadaashii calaa janaazatin janaaze ayaan ku tukaday faqara wuxuu aqriyay bifaatixati اlkitaab suuraة اfaatix ayuu akhriyey wa suuratin iyo suurad ayuu akhriyey wajahara kor buu u qaaday xataa asmacana ilaa uu naga maqashiyo falama faraqa qoortuu ka faaruqay akhadtu biyadihi gacantiis ayaan qabtay fasaaltu waan weydiiyey faqaala wuxuu yihi sunatu waa sunna xaqun waana xaq weeyaan marka in qirada la akhriyo marka kor mararka qaar imaamka isagoo ku jira muxuu ahaa janaazo dukani ama dujini in codkiisa mararka qaar la maqlo sidoo kale suurad ayuu sheegay laakiin inta badan axaadiista waxay caddaynayaan in suurad ay la jirin in lagu daro mararka qaarna way dhacday waa halkaanay muuqata xadidkuna wa xadid saxiix weeyaan xadiid kun sagaal boqol iyo sideed iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala aimam nas abarna moxamed bn bashar wa gundar wa iqatu xaafid qaala xadaثana moxamed ibnu jacfar wa gundar wa iqaة صaxiix kitaaba wa fiihi kafla qaala xadaثana shucba waa imaamkii can sacd ibn ibraahim wa iqa can طalxa ibn cabdillaahi waa iqa qaala wuxuu yidhi sallaytu waxaan tukaday khalfa ibni cabbaas ayaan ku tukaday intaba ayna soo mareen dabcan calaa janaazatin ayaan ku tukaday fasamictu waan ka maqlay qul yaqra'u isagoo akhrina mi faatixati kitaab suuratulfaatix akhrani falamaa goortii insarafa uu leexday oo salaam noqsaday akhadtu waxaan qabtay biyadii gacanti ayaan qabtay fasaltu waxaan weydiiyey su-aal ayaan weydiiy marka fasaltu su-aal ayaan weydiiyey faqultu waxaan idhi taqra'u miyaad akhrinaysaa markaad janaazada tujini miyaad akhrini qaala wuxuu nacmaa innahu qiradaas sunatu waa sun waana aqu waa aq wasunatu waana sun in la akriyo saas ayuu marka ugu jawaabay radia اlahu taعalى canhu وarضa xadii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadii صaxiixa qaala imam abarna qtay ibn sacid qala xadana lay bn sacd bn shahaab can abi umamata waxaa weeyaan lahu ru'ya habata ana ana anahu waxaa weeyaan ru'ya inuu leeyahay laakiin saxaabada qaarna inuu ka wariye ayaa sugan abi umaama waa ti kii aan soo marnay yani ru'yo inuu leey laakiin samaac usan lahayn aan soo marnay so sidaa ma ahayn eh, iqana lagu sheegay liskuna yar haystay ninka asagaha marka xadiidkan eh, annahu isaga qaala wuxuu yidhi assunnatu sunnada fi salaati fi salaati salaada cala lagu tukada an yaqra'a waa inuu qofka akhriyo imaamka iyo qofka kaleba fi takbiirati biumi اlqur'aan u akhriya mukhaafatatan weliba hoos uu dhigani uma kadib yukabiru alaaan saddex jeer allahu akbar u dhihi wالtasliimu cinda alaakhira takbiirta u dambaysana uu ku salaam noqso saas ayaa sunada nabigeena u yidhi radia اlahu ta arda marka ninkan waa taabici amaba saxaabinimadiisa la isku hayaa xataa hadduu saxaabi yahay oo ru'yo uu leeyahay waxaa mu'akad inuuna nabiga waxba ka maqlin sow sidaa ma aha marka min asunna hadduu yidhaahdo ma habkii taabiciintan ula dhaqmayna oo ninka taabiciga min asunna hadduu yidhaahdo xadiid marfuuc ma noqonayo laa yakun lahu xukmu rafci laakiin hadduu yidhaahdo saxaabiga min aلsunna hadduu yidhaahdo xukmu rafci ayuu leey in nabigeen loo sarmariyey oo nabiga xaggii ay aaday sal slam xadiidka nabiga uu sheegay ama dariiqiisa ay tahay ayaa laga muxuu arrinta culimada ay qabaan ahlu xadiidka waa taqaanaan waxaa marka bishaaro ah ninka abuumaama la yidhaahdo kamaa eh, cinda imaam xaakim fii mustadrakihi waxaa sugan in uu yidhi can rijaali min asxaabi rasuuli اllaahi salى اllahu alay slam oo xadiidka uu muxuu aha la aaday saxaabada marka min asunna markay dhacdo marka iyaga ayaa min asunna dhahayaan warwarka mala xadiidka waa marfuuc ilaa rasuuli اlahi sal sl lahu xukmu rafci ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waalihi wasalam xadii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa xadii kun sagaal boqol iyo sagaashanaad cafwan qala imam s abarna qutayb bn saciid qala xadaثna layث bn sacd can shaab الzuhri can moxamed ibni suwayda moxamed ibnu suwayd waa saduuq adimishqi alfihri dimishqidaasaa la isku hayaa oo ay leeyihiin dimishqi meesha ma ahane tasxiif ayaa dhacay ay leeyihin wallahu aclam can aلضaxaak ibni qays waa mukhtalafun fii soxbatihi ma saxaabi ma mise min saxaabi ma dimishqi binaxwi dalika xadiidka hore xadiid eh, isaga noociisa ah ama habkiisa ah ayuu muxuuah wariyey fadlu man sallaa calayhi mia baabu man baabu man sallaa calayhi mia qofka boqol qof ay ku tukadaan fadliga uu leeyahay ayuu baabkan u baab yahay oo janaazadiisa boqol qof ay xaadiraan xadiidku sagaal boqol iyo kob iyo sagaashanaad waa xadis saxiixa qaala alimam nis raxmat abarna suwayd ibn nasr marwasi waa iqa qaala xadaثana cabdulahi cabdullaahi ibn mubarak waa imaamkii can salaam ibn abi muطiicin addimashqi waa iqatu saaxib الsunna fii riwaayatihi can qataada ضacf can ayuub ibna abi tamiimata sikhtiyaani waa imaamkii can abi qilaabat cabdillahi bn zayd iljarmi waa iqa can cabdillaahi bni yaziida waa iqa waa radiici caaishata caaisha ayuu markaa la naasnuugey waa la naasnuugey can caaishata wuxuu ka wariyey radia lahu taa radia allahu tacala anha ardaha ayuu ka wariyey umuna caaisha can inabi nabigeena ay ka waray sal sl qal nabigeenna wuxuu yidhi maa min meyitin meyd ma jiro yusallaa calayhi ama yusallii caleyhi ay ku tukadaan ummatun ummad ay ku tukadaan oo meel almuslimiin muslimiinta ka mid yabluquuna cadad gaaraan an yakunuu yabluquuna gaaraan an yakunuu inay ahaadaan miatan boqol yashfacuuna weliba ergeeyaan ilaa haddii ay ergeeyaan shuficuu waa laga erge qaadaa fiihi ninkaas isaga ay ku tukanayaan ma qofka ay ku tukanayaan raggii dumar wuxuu noqdaba ergadii ay ka ergeynaayeen oo inaad ilaahay dembigiisa dhaafo oo alla u naxariisto uu qabriga cadaabkiisa ka badbaadiye oo la janneeyo ergadaas ilaahay uu ka aqbalayaa ayuu nabig yihi salى اllahu عalayhi waalihi waslm marka jamaacada in loo badiyo dadka lagu tukanaa waxyaabaha loo samayna arrintaas ayaa ka mid a qaala salaam wuxuu yidhi oo rawaada ka mid ah faxadatu bihi shucayba ibnu faxadatu bihi shucayba min alxabxaab ninka la yidhaahdo alsdi mowlaahuma albasri waahiqa ninkaas ayaan u sheegay faqaala wuxuu yidhi xadaanii bihi xadiidkan waxa ii sheegay anas maalik ayaa iga sheegay can inabiy nabigeena iga sheegay sala allahu calayhi waali waslem marka laba ariiq ayuu xadiid ku yimido midna waa bimusnadi ummina caaisha midna waa bimusnadi khaadimi rasul lah sal anas bin malik weyaan marka labada ariiqba wuu ku soo arooray xadiidku sagaal boqol laba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala aimam nas abarna camar ibnu zuraara alkilaabi waa iqatu habt qaala anba'ana ismaaciil ibnu culayat waa imaamkii can ayuuba waa imaamkii can abi qilaabata cbdillah bn zayd jarmi can cabdilaahi ibni yaziida radiicin licaaiشhata radia lahu ta ardaha can caaishata wuxuu ka wariyey radia lahu ta ardaha waraxima jamiica aruwaat can nabiga nabigena way ka wari sal sl qa nabigeena wuxuu yidhi laa yamuutu ma dhinta axadun qof oo min almuslimiin muslimiinta ka mid a ah, oo fa yusalli calayhi ku tukadaan ummatan koox oo min annaas ka mid ah fayabluquuna fayabluqu ay gaaraan an yakuunu inay ahaadaan mi'atan boqol fayashfacu ay ergayaan ilaa haddii ay dhacdo shuficuu fiih waa laga erga aqbalaa oo ilaahay subxana wa tacala waxay u weydiiyeen allah uu siiyaa marka boqol iyo laga yarayna janaazaadka xadid kun sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadid xasana saxiix weyaan qaala alimam bn salt abarna isxaaq ibn ibrahim alxandali waa imaamkii qaala anba'ana moxamed ibnu sawa abulkhaaab asadusi wa saduq rumiya biاlqadr qaala xadaana abu bakaar alxakm ibnu faruqin waa iqa qaala sallaa bina waxaana dujiyey abulmaliix ninka la yihahdo ibnumaliix ibnu usaamata ibnu cumayr waa iqa weeyaan calaa janaazatin ayuu nagu dejiyey imaamnoo noqday fadanannaa waxaan malaynay annahu isaga qad kabara inuu allah akbar yidhi fa calayna waa noo soo jeestay biwajhihi intuusan eh, mxuu annaga waxaan u haysa inu allah akbar yidhi lakin wejiga ayuu nala soo qaabilay fa qaala wuxuu yidhi aqiimuu war toosiya sufuufakum sufuuftiina toosiya wal taxsun ha wanaagsanaato oo ha qurux badnaata shafaacatukum ergeyntiinna erge aad u qiimo badan ha noqoto ood ilaahay ergada aad ninkaan ugu tihin ood ilaahay ninkaan muxuu erge kaaga nahaye u naxariisa si qurux badan ha noqoto waaye qaala abu malix wuxuu yidhi xadaanii cabdullah wahuwa ibnu saliid ayaa ii warramay almadani akhu maymuuna bint alxaarid weeyaane min alradaaca maqbuul ninka ayaa ii warramay can ixdaa ummahaati lmuminiin muminiinta hooyayaalkood mid ka mid ayuu iga warramay wahiya maymuuna zawji nabi wahiya maymuunatu زوج النبي sل اه sلم qالت waxay tihi أخbaranii النبي nabigeen وxuu shegay sل sل nabigeen inuu yidhi maa min meyitin meyd ma jira yuصalii calayhi ay ku tukadaan ummatun kooxoo min الnaasi ilaa haddii ay dhacda shuficuu fii waa laga erga aqbalaa fasa'altu abaalmaliix ayaan weydiye can ummatii faqaala wuxuu yidhi arbacuun afartan waaba hoosaa loo soo dhigay boqolki ka yarba afartan hadii la hela maa sha allah waay baabu hawaabi man sallaa calaa janaaza qofka janaazo ku tukada hawaabtuu leeyahay ayuu baabkan u waan soo marnay qayb ka mid qaybna haddaan insha allah aan maraynaa xadiid kun sagaal boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamna sacant akhbarna nuux ibnu xabiiba alqumasi weeyaan waa iqatun sunniy qaala anba'ana cabdirazaq ibnu hamaam sancani waa xaafid qaala anba'ana macmar rashid alasdi waa dabt can azuhri wuxuu ka wariyey maxamed shaab zuhri imaamkii can saciid ibn musayaba waa imaamkii can abi hurayrata radi allahu tana rawayat alislaam cabdiraxman sakhri dawsi wa qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasul a slka u sl sl man sallaa qofku tukada calaa janaazatin janaaza ku falahu qiraatun hal qiraad ayuu leey waa bur weyn wa waman intadarhaa qofku suga xataa tuudaca ilaa laga dhiga fi laxdi iilka ama eelka ilaa laga dhigo falahu qiraaaan laba burood oo weyn ayuu leeyahay walqiraataani labada qiraada milu ljabalayn alcadiimeyn waa laba buro aad u waweyn saas weeyaan marka qofkii janaazo ku tukada ayuu heli qofkii raaco ilaa laga duuga la jiran ajarkaas ayuu heli ya rasu rasuulka labada qiraad maxay yihiin qaala wuxuu yidhi midla aljabalayni alcadiimeyn waa laba aada u oo kale ayuu heli ajarkaas qiimaha badan laga faaidays xadii kun sagaal boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasr xadina akhbarna moxamed bashaar bundar weyan waa iqatun habt iqatun xaafid qaala xaddatana moxamed jacfar bundar weeyaan can cawf ibn abi jamiilat alcaraabiy waaqahu eh, waa iqatun weyan iqa rumiya bitashayc walqadar can maxamed ibn sir waa imaamkii can abi hurayrata radi a ana rasu rasulka a sl slm qa rasulkan wuxuu yihi man tabica janaazata qofki janaaza raaca man tabica qofka raaca janaazata rajulin nin janaazadii ama gabarna waa lamid qof janaazadii muslimin ixtisaaban isagoo ajir xisaabsani oo fasalla calayha janaazada ku tukada aw dafanaha duuga falahu qiraaطaan laba qiraad ayuu leeyahay waman salla calayha qofku tukada uma rajac iska laabtaan qabla an tudfa intaan la dugin ka hore fa inahu isaga yarjic wuxuu la laabtaa biqiraain hal qiraao meel ajar ayuu la laabta waa hal buur oo ajar ayuu la laabanaya xadii kun sagaal boqol iyo todoba iyo sagaashanaad waa xadid xasan saxiix weeyaan qaala nabi alay sl abarna alxasan ibnu qascata waa saduuq qaala xaddaana salamata ibnu calqama saduuqun lahu awhaam qaala ambana daawuud ibn abi hind waa mawlaahum iqatun alqushayri mawlaahum weeyaan waa iqatun mutqin kaana yahimu biaakhirih ninka isaga ah can caamir ayuu ka wariyey caamir caamir ibnu sharaaxiil ashacbi waa imaamkii imaamu faqiihun faadilun xujatu mashhuur can abi hurayrat wuxuu ka wari radi lla an qal xu abu hurayra qaala rasul asuka wuxu yih sal sl man tabica janaazatan qofka janaaza raaca falaha fasallaa ku tukada calayha ku tukada uma insarafa kadibna laabta falahu qiraatun ayuu leeyahy min alajri ayuu leeyahay waman tabica qofki raaca oo fasalla calayha ku tukada uma qacad iska fadhiisto xataa yufraqa ilaa laga faaruqa min dafniha duugitaankeeda falahu qiraatan ayuu leeya min ajri ajir ka mid a ah. kullu waaxidin mid la arka qiraad kasta minhuma acdamu ka weyn min uxudin buurta uxud ka weyn nicmadaas ma aragtaan maa allah xadiidka ama baabka siddeetanaad aljuluusu qabla an tudaca aljanaaza janaazada intaanan dhulka la dhegin ka hore oo garbaha lagu wada fadhiisi la fadhiis wuxuu ku soo arooriyo baabkan u baabay xadidku sagaal boqol iyo siddeed iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imam ن abana syd nasr marusi qala ambana cbdulahi mubaarak waa imamki can hishaam istawaay wayarca walawsaaci h cabdiraxman awsaaci waa imaam ahli shaam can yaxya bn abi kaiir wadiqat tabt yursil wydlis can abi salamtin cbdiraxman can abi saciid alkhudri radia allahu tacala an arda qala abu saciid qaala rasul rasulka wuxu yuri sal slm idaa raytum haddii aad aragtaan aljanaazata faquumuu istaagaay fadhi ma jiro kow waman tabica qofkii janaazada raacan falaa yaqcudan yuusan fariisanin qabla an tuudac intaan ulka la dhigin ka hore yuusan fariisanin isna marka marba haddii janaaze aad la socoto istaan bay tahay markii janaazada ma la dhiga unbaad fadhiisan kartaa inta ka horaysa waa inaad taagnaato sidaas ayuu nabigan amar ku bixinaa sala allah slam baabu lwquuf liljanaa'iz janaazad in loo istaagay iyuu baabkan u baabay xadid sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaasanaad xadiista horaan soo marnay qaybo ka mid ah oo arrintan cabiraysa ama caddaynayso xadiid kun sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam s abarana qutayb bn saciid qala xaddaثna lid ibn sacd can yaxya ibnu saciid alansaari can waaqid ibnu camr ibnu sacd alansaari waa iqa النافع بن بن الحكم الزرقي المdني له رؤية nabiga aragti بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سيد علي faqaala caliyun wuxuu yidhi radia allahu ta rda abi aalib qaama rasuul nabigu istaagay uma kadibna qacada buu fariistay yani ilaa laga dhigaa iyuu taagnaay kadib u fariistay waa suuragal waa suuragal marka uu istaagi jira lakin marka dambana uu iska fariisan jira labadaba suuragal wallah aclam xadiidka laba kunaad alxamdu lilah xadiidka laba kun caawa waxaa la hubaa kitaabka inuu mxuu aha ulud gaaray insha allahu tabaaraka wa weliba inuu dhaafayaan u maxaa yeele xadiista cadadkooda iyo iyo baaxadooda isma lahan xadiidka laba kunaad waa xadiid saxiixa qala imam abarna ismaaciil ibn mascuud aljaxdari waثiqa qaala xadaثana khaalid ibnu xarit اlhujaymi waثiqaة dabt qaala xadaثana shucb waa imamka qala akhbaranii moxamed ibn munkadir waثiqaة faadil can mascuud ibn اxakm الzurqi almadani lahu ru'ya can cali bn abi طaalib radi a ta qal sayd cali ra'aytu waxaan arg rasul ya sal slm qaama isagoo istaagay faqumna waan istaagnay wara'aynahu waan argnay qacadda isagoo fariisay faqacdan waan iska fariisanay yani janaazadii oon la dhigin nabigoo taaganaan aragnay waa ku daya annagu aan la taagnaan jirnay marka dambena asoo iska fariisan aragna annagu aan fariisanay sidaa weeyaan xadiidku xadiidka laba kun iyo koobaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nascmt akhbarna haarun ibnu isxaaqa alhamdani waa saduq qaala xadaثana abu khaalida sulayman ibnu xayaan alasdi waa saduqa khaalid alأxmar weeyaan alasdi can camr ibnu qays almulaa'i waa iqaة mطqi caabid can milhaal ibn camr alkufi saduq rubama wahim can zaadaan zaadaankaas waa abu camr alkindi albazaaz saduq yursil wa fiihi shiiciya tashayuc baa ku jira can bara bn caazib wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda qal bara bn caazib kharajna waa baxnay maca rasul ayaa la baxnay sal sl fi janaazatin ayaa la baxnay falama intahayna ila alqabri markaan qabriga gaarnay walam yulxad aanan weli aanan eelka la dhigin ama iilka la dhigin fajalasna biguu fadhiistay wajalasna xawlahu annaga heeraynaysa ayaan fadhiisanay kaanna waaba iyadoo calaa ru'uusinaa madaxa naga dayr ay shimbir saaran tahay ayaan shib hadda waad aragteen qubuurta qaarkeed dadka way kaftamayaan way qoslayaan way butaamayaan sax maaha xaaladda xaalad fasac iyo argagax weeyaan geerida xataa qofka dhimashada dhinto nafta laga qaaday bas ma ahane qofkaas waxa suga ayaa laga argagixi iyo dadkaa meesha jooga qaybahay kale yihiin oo laga yaabo qaar in la cadaabi laga yaabo meydka laftirkiisa khatarna ku jira adiga laftirkaaga meeshu socota marka waxyaaba badan u baahan in qofku u xeeriyo markuu qubuurta tago oo hawsha ayada waxaa weyn aad ay u saamayso baabu muwaaraati shahiidi fii damihi baabu muwaaraati ashahiidi qofka shahiidka ah in lagu aaso fii damihi dhiiggiisa isagoo muxuu ahaa wato oo dhiiggii aan laga dhaqin in lagu aaso iyo baabkan adiku sagaa boqo adiku laba kun iyo labaad waa xadiis saxiixa qala imam bn ibn sr abu sr waaiq an mubaarak cabdillah mubaarak waa imaamkii can macmar ashdi waiqatu tabt can zuhri can cabdilaahi ibnu haclabata waa saxaabi yar radia allahu taala qal wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxu yih sl sl liqatla uxudin wuxuu ku yidhi zamiluuhum ku duduuba bidimaa'ihim dhiigooda ayagoo wata duduuba fainahu maxaa yeelay laysa mahanin kalmun dhawac oo yuklamu qofka lagu dhaawac fi filaahi alla dartii ilaa haddii uu jiro ya'ti wuu imaanay yowma alqiyaamati yadma isagoo dhiigi lownuhu midibkiisa lownu dami waa dhiig midibkii wa riixuhu udugiisana caraftiisana riixu miski miskiga udugiisoo kale isagoo ayuu imaanayu nabiga cadayna sala allahu calayhi waali waslem marka qofka shahiidka ah shaqadiisa wax saalan ma ahan laakiin yaa shahiid ah yaana ummadda haligi oo asna naargeli taasaa imtixaan uu ka taaganya taasaa imtixaan oo ka taagan yahi marka waxaa weeyaan baabkan isaga waa baab hadda mahaalig ummaddana qofku uu halligi isna naar isku halligi waxyaabaha hadda maanta jihaadka loo yaqaano dadka qaar ay u yaqaanaan waaya nasal allah asalaama walcaafiya ayna yudfanu shahiid qofka shahiidka xaggee lagu aasay iyo baabkan xadiidku laba kun ilaa iyo saddexaad waa xadiid daciif isnaad qaala alimam nasr abdul akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandali waa imaamkii qaala ambaana wakic ibn jarax aru'aasi waa imaamka kale qaala xadaana saciid ibnu asaa'ib ibnu yasaar waa iqat caabide can rajulin yuqaalu loo yidhaha cubaydullaahi ibnu mucayata السuwائي الcاamري ثiqة xadiiثuhu mursل qaala wuxuu yidhi usiiba waxaa la asiibay rajulaan laba nin ayaa la asiibay oo min almuslimiina muslimiinta ka mid a yowma طaa'if maalin طaa'if ayaa la dhaawacay faxumila ilaa rasul ayaa loo soo qaaday sal slm faamara wuxuu nabigana fara an yudfana lagu duuga xayثu usiiba meeshii lagu dhaawacay wa kaana ibnu mucayata wuxuu ahaa wulida mid dhalay calى cadi rasul nabiga zamankiisa ee la dhalay salى اllahu عalayhi waali waslm xadiidku marka waa mursل hadduu mursل yahayna mursل muxuu yahay min anwaaci الضaciif xadiidka laba kun iyo afraad waa xadiid saxiixa qaala aimam abarna maxamed mansuur jawaaz almaki wa iqa qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyeyna qaala xadaثana alswad ibnu qays alcabdi الnakhaci wa iqa can nubeyx alcanazi ibn cabdillahi wayaane iqa can jaabir bn cabdillahi radi allah ta ana nabiya nabigana sal sl amar wuxuu faray biqatla uxudin dadkii uxud ugu shahiid oo lagu laayay wuxuu faray an yuraddu in loo soo celiya ilaa masaarici meeshii lagu dhaawacay oo lagu lagday ama lagu dilay wa kaanu waxaa ahayn qad nuqila kuwa loo qaaday ila madiinati magaalada madiinaba lala aaday amwaadi markaasaa nabigeen wuxuu faray in meeshii lagu soo celiyo halkaa lagu aaso in laha deertaanna meeshii ay ku aasan yihiin dabcan qaarkood waadigan waadi qanaat oo muxuu ahaa ku taalla jabal rumaat ama jabal cayneyn loo aqooni jiray waadigaas qarkiisa lagu aasay marka waxaa marka eh, meeshaas eh, daad waxbaa maray marka qaar baa soo baxay kadibna waa laga soo durjiyo hadda meesha derbiga ku wareegsan yahay halkaas ayaa marka la soo geliyey qaarkood iyagoo sidoodii ah oo wax isbeddel uusan lahayn ayaa afartan sano ama lixdan sano wax ku dhow taqriiban muddo aad u badan kadib ayaa meesha laga soo saaray waaya muddo badan ay ahayd taqriiban qiyaastii hadda way ii gembisay laakiin muddo casharaati siniin ay ahayd tobannaan sana ay ahayd waaya hay ah, xadiid kale baabu muhaaraati mushrik qofka mushriga ah aasitaan la aaso xadiikan ka tagay laba kun shan miya waaya xadiidka laba kun iyo shanaad waa xadiid صaxiix weyan qala imam abarna mxamed bn cabdillaahi ibn marak almkrami wa iqa qaala xadaثna wakiic can sufyaan can اlaswad sufyaankan waa ibn hawri w sufyaan athawri wa can aswad ibn qays wa iqaة can nubayx alasadi an nubayx alcanazi waa iqa isna can jaabir bn cabdillahi wuxuu ku radi allah ta ana nabiy nabigena sal sl qal nabigena wuxuu yidhi idfinuu warduuga alqatla dadka dhintay fii masaaric meelihii lagu legday ku duuga ayuu nabig sal slm baaba muwaaraati lmushriki qofka gaalka ah haddii la dilo ama u dhinta in la asturo oo hilibkiisa la asturo xurmo aadami ayuu leeyahay waxaa weeyaan ayuu baabka xadidku laba kun iyo lixaad waa xadiid saxiixa qaala aimam abarna cubaydullahi bn saciid asarksi wa iqat ma'muun suni qala xadaثna yaxya bn saciid alqaطaan can sufyaan الthawri qala xadaثanii abu isxaaq الsabici wa iqaة caabid اkhtala fii akhirihi can naajiya ibnu kacab alasadi alkufi waa iqa can cali bn abi talib wuxuu ka wari radi la ta qal wuxu yhi sayd cali qultu waxaan u yidhi linabiy ku yidhi sal slm ina camaka adeerka ah sheekha ee waayeelka ahaa adalla ee baadida ahaa maata wuu dhintay adeerka waayeelka ahaa oona baadida ahaa dhibay ula jeeda abu aalib ula jeeda waana mxuu aha abihi stidcaali abihi weyaan ilan wudiid inuu islaama faman yuwaarihi nabi allow yaa asturi od asi qaala wuxuu yidhi idhab astur abaaka aabbaha astur oo as walaa tuxdiannaha soo dirsanayn xadaثan arin xataa ta'tiini ilaa la iga imaado waxba ha ficil kale soo aasun bas shaqadaa un qaba fawaaraytu waan aasay uma ji'tu waan imid faamaranii wuxuu i inaan qabaysta faqtasaltu waan qabaystay wadacalii wii duceeyey wadakara wuxuu sheegay ducaan ayuu sheegay duca lam axfadhu aanan xifdinin sidaa weeyaan marka qofka gaalka marka in la aaso xadiidkan ayaa daliil u ah baabu laxdi i washaqi habka dadka loo geliye iilka iyo meesha hoose marka godbeenaadkan kore la qodo qaybta hoose oo meydka la dhiga iilkaas waa laba qaybood qayb waa shaqi bartamaha ayaa laga jeexi oo dhankaana qabriga uu ka jiraa dhankaan uu ka jiraa bartamaha lagu beegi waa sida annaga hadda waddankan aan ka samayno aan ka samayno dhexdaas ayaa meydka la dhigi kadibna qardhibistii iyo wixii baa saa loo saari qaybtan waxaa la yidhahdaa shaqi ayaa la yidhahdaa laxdigana waxaa weeyaan waa in dhinac loo leexiyo waa sida soomaalida hadda dhaqankeeda ahaan jirtay oo weliba aad maa allah dad soomaalida waa kusii kala runtii fiican yihin dhanka saga dad waxaan arkay soomaalida ka mid a ah, annaga hadda noistan meelahaas laxdiga aad uguma badno iyo gobolladan aan m aad yani laxdiga ma badno laakiin way sameeyaan laakiin ma ma dheera dadka qaar waxaan arkay khaasatan dadkii qaxootiyada galbeed ka imaaday meel ay degnaan jireen jallaqsi aan ku arki jiray yacni godbeenaadka waa wax aad u weyn markii qofka halkaas la gaaro kadib oo qofka gacmaha uu soo taago ayaa marka waxaa la bilaabay eelkiia la bilaabay isna waxaa weeyaan wax aad la yaabayso oo dee qofka xataa inuu ku xurtoodo oo dadka meydka meesha gelinayaan inay ku baktiyaan adka baqi xaqiiqatan yani wa waxay samaynayaan aad u qiimo badan oo inaba caadi ahayn waqooyigan waa saas ma iyagana axsanta ah, ah, maasha allah marka runtii waa kala duwan yihiin laxdiga marka waa midkaan eh, dhinac loo leexini ama hal xeel dheereeyo ama waxaa weeyaan hala gaabiyo shaqigana waa midka dhexda ah marka shaqigaas iyo laxdigaas ayuu baabkan ka hadlaya xadiidka laba kun iyo toddobaad waa xadiid saxiixa qala imam abarna cmr bn cali falas wa iqة xaafid qala xadaثna cabdiرaحman mahdi waa imaamki qala xadaثna cabdالlahi ibn jacfar laa ba'sa bihi can ismaaciil ibn moxamed ibn sacd ibn abi waqaasin wa iqaة xuja can abihi abihiis oo waxaa weeyaan ahaa moxamed ibn sacd بن abi waqaas waa iq isna can sacd bn waqaas waa aصxaabi jaliilka radi اlah ta qa uxu hi sacd bin abi waqaas alxidu waxaad ii leexisaan lii aniga laxdan iil ii sameeya oo midkaan najaaxa ma ahane dhinac iigu bixiyo meel muxuu aha saas iigu sameeyo waansibu tooga oo saara calaya korkayga allabin ayaa riwaayad qaar ay sheegayaan bulkeetiga nasban saaritaan labinkii ilaa hadda magaalabadiina waa laga isticmaala waa dhooba la qallajiyo oo tan guryaha lagu dhista ah taas ayaa la saaraa oo muxuu ahaa qardibis looga dhigaa kamaa fucila sidii la yeelay birasuul rasuulka la yeelay sala allahu calayhi waali wasalam xadiidka laba kun iyo waa xadiid saxiixa qaala alimam sal abarna haarun ibn cabdillahi xamaal waaiqa qaala xadaثana abu caamir cabdilmalik ibni camr alcaqadi waaiqa can cabdillahi bni jacfar walaa ba'sa bihi can ismaaciil ibni muxamed eh, waaiqa can caamir ibni sacd waahiqat xuja ana sacd ibn abi waqaasin radia allahu ta lamaa goortii xadarat lwafaatu geeridii ay ku xadirtay qaal wuxuu yidhi alxiduu iil ii sameey lii aniga laxdan iil ii sameey wansibu calaya waxaad saartaan labinkii iyo bulukeetigii nasban saaritaan amaba dusha saa iga saara kamaa fucila sidii la yeelay birasuulilah rsulka alla loo sameeyey sala allahu calayhi waali waslem xadiidka laba kun iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qaala imam abarna cabdullahi bnu maxamed abu cabdiraxmaan adrimi ama adrami ninka asaga waa iqa can xakaam xukaam baa idiin qoran xakaam bifatxi اlxaa'i wa tashdiid اlxaa waa xakaam can xakaam ibnu slm الraazi waa iqaة lahu qaraaئba can cali bn cabdilaclى waa saduuq rubama wahim can abihi abiis waa cabdulaclى ibnu caamir الثaclabi waa saduuq yahim can saciid ibni jubayrin waa ninkii taabiciga kabiirka ahaa raxima llah raxmata waasica imaamka an cabaas wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhuma qala cabdillahi bin cabaas qaala rasul rasulka al sl slm allaxdu eelka ama iilka lanaa annaga ayaad noo sugnaaday washaqu jeexitaanka oo dhexda la jeexana ligayrina annaga kayrkan ayaa iskala ayuu nebig yihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam laakiin waa la isticmaalaa lidaalika nabigeena sala allahu calayhi wali slm markuu dhint saxaabada nabigeenna laba nin ayaa jiri jira saxaabada nabigeena ka ah. midna shaqigaasoo bartamaha eelka laga samayna yuu samayn jiray midna dhinac baa loo leexin jiray labadina ayaa adeeg loo diray waxaa soo hormaray kii marka loxdiga samaynay kaas ayaa marka la qaatay ilaahayna subxana wa taala nabigii saas ayuu u doortay laakiin asal ahaan midkan laxdiga ah oo dhinac loo leexini waa waxyaabaha diinteenna ay la timid oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu faray arrinta ayada ayaana muxuu aha badnayd shaqigana wuu jiray qablana ayuu jiri jiray in la isticmaalana waxaa weeyaan way jiri jirtay ilan xataa nabigeen oo nool salى اllahu عalayhi waaalihi waslm baabu maa yustaxabu wixii la sunnaeeyey ayuu baabkan u baab min icmaaqi alqabri qabriga in aad loo dheereeyo oo dhumucdiisa iyo muxuu ahaa iyo dhirarkiisa aad loo dheereeyo wuxuu ku soo arooray ayuu baabkan u baab yahay laba kun iyo boqolaad waa xadid saxiixa qaala alimam sl akhbarna moxamed ibn bashar wabundar wa iqatun xaafid qaala xadaثana isxaaq ibnu yuusuf alazraq wa iqa qaala xadaثana sufyaan aلthawri can ayuub aلsikhtiyaani can xumayd ibn hilaal alcadawi waa iqaة caalim can hishaam ibnu caamir ibnu umayata haahay lahu wali abihi suxba asaga abihiiba saxaabo weeyaan qaala wuxuu yidhi radia allahu taala anhuma shakowna waxaan u sheeganay ilaa rasuuli rasulka sal slm yowma uxud maalinta uxud waxaan ayaan u sheeganay ashtakaan ula tagnay faqulnaa waxaan ya rasu rasuulka allow alxafru qoditaanka calaynaa annaga aan qodno likulli insaanin qof la arka oo toddobaatanka ka mid ah shadiidan waxaa u daro lama awoodi karo waa dad dagaal ka soo baxay wada dhaawac xaaladooda xaalad ay tahay nafsi ahaanna u liidan fa qaala rasul rasulka wuxu sl slm uxudna waa taqaanaanoo meeshaas waa dhagax wa meel la qodi kara ma qalabkan hadda wax lagu qodo oo adawaadkan hadda jirana ma jirin fa qaala rasul rasulka wuxu yh sl slm ixfiruu ixfiruu uqoda u acmiquu weliba aad uduleliya dheereeya waaxsinuu qabrigana wanaajiya wadfinuu duuga alinayn laba iyo waalaaa saddex fii qabrin waaxidin hal qabri ku aasa saddex iyo laba qabri ku aasa laakiin markii hore aad intaad u dheeraysaan aad u qurxisaan wanaajiya oo qabri fiican ka dhigo saas ayuu nabigeena yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam qaala waxay idhaheen faman nuqadimu ya rasul rasulka yaan hormarina qabriga yaan ku hormarina ila raggi waa laba ay saddex aad tiri lagu aasa meele qaala wuxuu qadimu waxaad hormariysaan aktarahum qur'aankan qur-aanka badan oo qur-aanka inta badan xifdisan sida loo kala xifdi badan yaha loo kala hormariyo qaala wuxuu yidhi raawigii fa kaana abii aabahayg wuxuu ahaa ahay aalia alaaatan saddex mid saddexay ayuu ahaa fii qabrin waaxidin hal qabri ayaa aabbahay lala geliy aabihii meesha ayuu ku shahiiday radia allahu tacala canhu ardaa waaya baabun maa yustaxabu min tawsiici qabri sunanimada ayuu baabkan u baabiyey xadii kun laba kun iyo ko iyo tobanaad waa xadii saxiixa qaala aimam sal abarna maxamed ibn macmar alqaysi waa saduuq qaala xadaana wahb ibnu jariir ibnu xaazim eh, albصri waa qaala xadaana abi abis waa jariir ibnu xaazim albصri waa qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay xumayd ibnu hilaal alcadawi waa caalim hy can sacad ibnu hishaam ibnu caamir alansaari almadani waa iqa can abihi abihiis lahu waliabihi suxba asaga aabihiiba waa saxaabi laba saxaabi weyn waa hishaam iyo camirba qaala wuxuu yidhi ninka la yihahda hishaam lama goorti kaana hada yowma uxudin maalinta uxud usiiba waxaa la asiibay man duul ayaa la asiibay min muslimiin muslimiinta ka mid ah, waa dhaawacmeen waa la dilay wahakada way shahiideen wa asxaaba naas halkan waxaa ku dhacay jiraaxatun dhaawacyo faqaala rasul wuxu yhi sal slm usiibadaas waxaa ulajeedaa la dilay wa maxaa yeelay tandam wuxuu le wa asaaba annaasa jiraaxaatun dhawacyo ay soo gaara dadkiina fa qaala rasul ll wu sl slm ixfiruu qoda wa awsicuu waasiciya wadfinuu duuga alainayn laba iyo waalaaa saddex fi lqabri ku duuga waqadimuu hormari agtarumkan ugu badnaanta badan qur'aanan xagga qur saas ayuu nabigeen aman ku bixi sala allahu calayh waali wasalam baabu wadci thawbi marada in la dhiga fi laxdi iilka dhexdiisa mara in la dhiga ayuu baabkan u baabay xadiidka laba kun iyo toban iyo labaad waa xadiid saxiix qaala imaam smt abarna ismaaciil mascuud aljaxdari waaiqa can yaziid wah bn zurayc wa iqa qaala xadadana shucba waa imaamkii can abi jamrata abu jamra waa ninka la yihahda nasr ibnu cimraan ibnu cisaam ayaa la yihahda addubaci waa iqatu tabt ninka la yihahdo cabdullahi bn cabaas abu xamza ilaa toddoba ama lix ama sideed ayaa ka wariyaan abu jamra marka halkaan halkaan na ka jiro nasri ibnu cimraan ibnu cisaam addubaci qaala wuxuu yidhi jucila waxaa la yeelay taxta rasul rasulka alhust waa la yidhi xiina goortii dufica la duugay qatiifatun sajaayad xamra ee cas ayaa la dhigay weeyaan xadiidka ama baabka sagaal iyo siddeetanaad waa asaacatu saacada alatii saacadaasoo nuhiya la reebay can iqbaali mowta dadka dhintay in la aasa fiihinna iyaga gudahooda ayuu baabkan u baabay xadiidka laba kun iyo toban sadexad waa xadiid saxiixa qaala imam abarna camr alfalas waa iqatun xaafid qaala xadaثana cabdiraxman ilmahdi waa imaamki qaala xadaثana muusa ibnu cali ibnu rabax allakhmi waa saduuq rubama akhطa qala wuxu samictu abi abiha ayaan ka maqlay cali ibnu rabax hy ibnu qasiir waa iqa qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay cuqbat ibnu caamir juhani radi allahu ta arda qala wuxuu yidhi cuqba ibnu caamir alaaa saacatin saddex saacadood kaana wuxuu ada rasul sl sl sm yanhana mid noo diida an nusaliya fiihina inaan tukana aw an naqbura ilaa naasna fiihinna iya mowtaana kuwa naga dhintay xiina goorta tatlucu shamsu qorada ay dhalata baasiqatan xaalati mid budsoola xataa tartafica ilaa ay ka saramarto ay kor aado waxiina goorta yaquumu istaaga qaa'imu dahiira kulaylaha kiisa istaagaya oo harka meesha uu ka baxa xilliga duhurka weli uusan aad u gelin xilligaana wuu noo diiday xataa tazuula ashamsu qoraxda ilaa ay ka zuusha bartabaarkay ku beegantaba iyagu xiina goortii tatadayafu ay qorro hadda u ililanaysa lilquruubi dhicitaanna inaan aasno waan noola diiday cilladii ku soo aroortay tan dhaxda ah jahannamo ayaa la hurini labadaana waxaa weye shaydaanka ayaa u sujuuday qoraxda xadiidka laba kun iyo toban iyo afraad waa xadiid saxiixa una damay casharkeen insha allahu tabarak wa tacala caawo qala imam s abarna cabdiraxman ibnu khalid alqaطaan alraqi wa saduq qala xadaثana xajaaja ibn maxamed alacwar wahiqatun abtun ikhtalata fii aakhiri cumrihi qaala wuxuu yihi ibnu jurayj cabdimalik bn abdi jurayj waa iqatun tabtun yursil oydalis qaala akhbaranii abu zubayr maxamed ibnu muslim tadrus waa saduuq annahu abu zubayr samic wuxuu ka maqlay jabir bn cabdillahi yaquul isagoo le khaطaba rasuula nabiga ayaa khudbay sal slm fadakara rajulan nin ayuu sheego min asxaabihi saxaabadiis ka mid maata dhintay faqubila leylan habeena la aasay wa kufina lakafanii fii kafarin kafan hayra طaa'ilin aanan habooneen fazajara rasulla nabiga lagu caranta an yuqbara in la aaso insaanan qof leylan habeen la aaso ilaa an yuara ilaa dalika arrinka in loo lagu qasbanaada mooyane intaasay cashirka caawa ku idlaaday bifadli min rabbina tabaaraka watacala waxaan idiin sheegi afar bog ayaan marnay soo sida ama saas weeyaan wax su-aal haddii ay jiraan haddii kale waa majliska waa ha saas wa ha ha saasuu ahaa dabcan haddii meesha il ay tahay oy meesha ballaaran tahay ninka xagga lasii marin un koleybo haddii adee laisdul saaraana waa saas weeyaan labada waa suuragal annaga ma xaadirin lakin saas bay u muuqataa wallahu aclam nacam ya laba kun iyo ko iyo toban ama ku celiyaan waayo xadiidka laba kun ko iyo tobanaad وأخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه قال وxuu لما goortii kaanuu ahada yowma uxudin maalinta uxud ay ahaatay usiiba waxaa la asiibay man duul ayaa la asiibay usiiba la asiibay min muslimiin muslimiinta ka mid oo la halligay shahiiday wa asxaaba الnaas dadkana waxaa ku dhacay jiraaxatun dhaawacyo ayaa ku dhacay saxaabada qiimo badan ka mid xataa nabigeena uu ka mid yahi sal اllahu alay slam faqala rasul rasulka wuxu yh sl sl ixfaruu ixfiruu oda waawsicuu waasiciya wadfinuu aasa alatayni laba iwa alaaa saddex fi lqabri hal qabri wadageliya waqadimuu agtarahum hormariya koodii badnaan badan qur'aana xagga qur'aan xifdinta hormariya saas ayuu nabigan amar ku bixi sala allahu calayhi waali wasalam hada wallahu aclam wsala allahu waslm cala cabdi rasuul mustafaa waa sida hadda weydiinaya akhuna mxuu ahaa eh, cabdilwaaxid taqriiban waa waa waa un haddii iskorsar ay noqotona waa la iskor saari haddii eelka uu mxuu ah waasac yahayna de waa lis laba dhig un sida muuqato allahu aclam damiya bahalkan aw ragga damin lahaa life ha socda mogta aloo sheegay khalaqahum allah alla weyne ayaa xiina goortii khalaqahum